aladii tahbutu fiih caqdiga shufcadu ay ku isaguna waa nooc gaara halkanaa lagaga hadli doonaa waxaa laga hadli doonaa sidoo kale ciwad shufca ma maaratay yani alciwad fi shufca shufcada wii markaa ciwadku noqonayo jawaarib markaa noocaasa ayaa laga hadli doonaa iyo sidoo kale axkaamteeda macalalfawr ba mise ma aha haddii raddu iyo wax lamida ah ay dhacaan sidee la yeelayaa marka tasaruf waxyaala noocaasa jawaanib noocaasa ayaa shufcada laga fiirinaya marka imika wuxuu ka hadlayaa nouc lcaqd aladi tahbutu fiihi shufca shufcadu caqdiga ay ku sugnaataa waa noocma wuxuu hi walaa shufcata ilaa fi ma mulika bimucaawada shufcadu ma gasho wixii lagu hantiyey mooyaane caqdi wax kala bedesho wax isdhaafsi ama wax isweydaarsi yani waa iib iyo waxii la halmaalee la baab ah ayuunbay shufcadu ku sugnaataa kal bayci waa sida iibkii walijaarati kiradii wanikaaxi guurkii walkhulci iyo khulucii marka mucaawadadii way ku sugnaanaysaa ama maxdo ha noqoto mucaawadadaasi oo isdhaafsigu asalka ha ahaada iyo maqsuudka ama mucaawadadu khayru maxdo ha ahaato mid aan barax tirnayn hadday doonto haban noqote sida waxyaalaha nikaaxa iyo khulca iyo wixii la midkaa dee mucaawado way ku jirtaayoo gabadhii waata meherka qaadanaysa bedela budciha khulciguna waa cagsiga oo ninkii bay haweeneydiisii iskaga furaysaa in uu markaa wax ka qaato oo ay wax siiso marka sidii budcige budcigeedii ay markaa ka furanayso ayay markaa ka dhigan tahay markaa waa nooc wax isweydaarsi ah wax isdhaafsi marka caqdigii wax isdhaafsiga ahaa marka shiqsiga shiqsigu waa dhulkan aan qaybsanayn qeybtiisa qeybtan dhulka kamid ee aan qaybsanayn ayaa shaqsi la yidhaahdaa marka shiqsigii haddii waxaan cuquudda noocana lagu qaato sida iibkii oo kale shaksigiibaad iibsatay ama shaksigiibaad ayaad kira ahaan u qaadatay maaha inaad isagii kiraysatay isagiibaa kira ahaan lagu siiyey oo waxaa lagu yihi guriga sanad iga kire oo maxaan kaaga kira dee waxaad igaga kiraysaa dhulkaasaa nus leeyahay ku wareeg adigu oo kira u qaado dhulkaa soo arki markaa shaqsigii ujra ahaan baa loo qaatay markaa kii kale kula lahaa ayaa dee shufcadii yeelanaya dhulki isku wada qaadanaya kanna wuxuu siin doonaa dee ujratlmithli ujratlmithli ayuu siinayaa waxaa markaa isaga ka baxay ayaa loo qiimayn oo gurigan wixii lagu kiray jiray iyo loo celinaya gabadh baaba meher loo siiyey shaqsigii oo gabadhii buu yihi waan guursanayaa hay maxaad meher u siinaysaa shaksiga aan halkaa ku leeyahay eanu qof hebel isla leenahay qaybtayda ha ku wareegto oo qeybtaas meherkii ha noqoto iyo waayahay baa lasu sidoo gabadhii loogu guuriyey gabadhii iyo markaa ninkii kale saaxiibkii ahabaa shuraka noqday ninkii saaxiibkii arrintii markuu ogaaday dee uu ka jiidanaya oo wixii o dhanba inuu qaato iyadana maharalmithli uu siiyo iyuu xaq uleeyahay hulcigiina waa saas oo kale wmaa mulika biwasiyati aw hibatin laa yustaxaqu fiiha hawaab falaa shufcata fiih haddii caqdigu caqdi mucaawado aanu ahayn wax isdhaafsi haddaanu ahayna tabaruc uu yahay oo qof loo hibeeyo ama loo dardaarmo dardaarankii uu ku qaato shufco ma jirayso shufco xaaladaa iyadaa dee jiri mayso oo de shufcadu in xoolaha xaqadhaasta iskama qaadanayne bed waxbaa la dhaafsanay inaad jiido waa tamaluq qahriya tamaluq qahriyana dee tabaruc ma noqdo marka qofkan loo hibeeyey ee aan laa yustaqu fiiha hawaab aan waxba laga qaadan hawaab aan maaragtay waxa weeye eh, lagu mutaysanin ilan hibadu waa laba qaybood hibatu thawaab iyo hibatu hibatun bilaa thawaab bay kala yihiin way inoo iman doonaan insha allahu tacala kitaab alhiba inoogu iman doonaan oo hibadii markaa thawaab ka lahayd ee qofku ulaha waxbaan doonayaa taasi de waa wax isdhaafsi baa ku jira laakiin ti wax isdhaafsi ku jirine siin caadiya ahayd iyo dardaarankii qofkii loo dardaarmay ee looga dhintay haddana dardaarankii markaa isna aqbalay dee dadkaasi waxba may dhaafsanin marka caqdiga aan waxba la dhaafsan dee shufca iman mayso maxaa yeele shufcadii bima yastaxiqu maala alaakhar muxuu ku mutaysana alle wuxuu ku mutaystaa meeshan ma wax dhaafsadaa la doonayo wuxuu yihi wamaa malaka bishirkati lwaqfi wixii uu qofku ama wamaa mulika iska dhe nacam wamaa mulika wixii lagu mulkiyey ama wamaa malaka wixii uu ku mulkiyey bishirkati lwaqfi shirkatulwaqfi wixii uu ku maaragtay ku milkiyey waqafka oo shirkad ahaa wixii uu ku milkiyey laa yustaxaqu fi ama laa tustaxaqu fiihi shufca shufca laguma mutaysto haddii laba nin bustaan isla leeyihiin oo nin qeybtiisii uu masaakiinta u waqfo ama uu adigaba kugu waqfo qof kalu u waqfu yihi qeybtaydi ninkaasaan waqaf uga dhigay waxay noo iman doontaa mawquuf calaygu qofkan wax loo waqfay wixii lagu waqfay ma isagaa le mise manfacadiis iyo waxtarkiisuunbuu leeyahay sidiisa kale ma laha marka haddaynu idhaahno waqfiga qofkan loo waqfay ma lehe waqfiga ilaahay baa kana waxtarkiisuunbuu leeyahay dee markaa shariikba maaha oo shirkadiba meeshii ma jirto waa un waqaf ilaahay leeya on cid lahayn qayb waqafa bustaankii iyo qeybni leeyahay unbay bustaankii uu noqonaya hadhow midhihiisoo gaana law baa loo kala qaybinayaayo qaybna masaakiintii ama kii loo waqfay baa la siin qaybna ninkii kale iska qaadanaya laakiin qowl baa ku jira halkaa dambe iman doono odhanaya mayane qofkan loo waqfay wixii la waqfay cayntiisaba isaga adag oo kolka bustaankii ninkani qeybtiisii uu adiga kugu waqfiy caruurtaada iyo wixii kaasi dambeeye masaakiinta u saas u waqfay waxa shuraka noqonaya ninkii ninkan bustaanka lalahaa iyo adigan lagugu waqfay shurakaad noqonaysa bustaankii waad islaleedihin laakiin adiga milkigaagu waa daciifo dee mana iibin kartid mana hibayn kartid si kale laguma tasarufi kartid faa'iidadun baad ka goosanaysa midhihii soo baxun baad ka goosanaysaa kuma tasarufi karaysid haddaba shirkad ba lagaa dhigo qof markaa shariik ninkan la-aba ha lagaa dhigee waa waa shirkad daciifa ah de ilan milki aanad ku tasarufi karin weeyaan haduu hadaba ninkii kale qaybtiisi iibiyo miyaad xaq u leedahay inaad tirahda dhuska kalena anigu waqaf igu ahaa jiidanayo oo intan la iibsaday deetana qaybina qayb aan si rasmiya ah uleeyahay ha ii noqoto qaybina qayb markaa igu waqfisanoo iyadana waqfi aan ku leeyahay ha ii noqoto inaad tiraahdo xaqu malihid marka shirkatulwaqfi weeyaano waqfigoo shirkad ahaa daraaddii baad adigu shiksi ku milkiday milkigaas milkigaasi waa milki daciifa oo tasarufaadkii aan gelaynin maadaama uu markaa milki daciifa yahay ma yeelanaysid haddii ninkii saaxiibkaa intiisii uu iibiyo inaad adigu aad markaa tidhaahdidu waan qaadanayaa intii qaybtii kale waan qaadanaya iyadan anaa ku wareegaya xaq umalihid markaa masaladu waxay ku dhisan tahay sida xaawiga iyo muhadabka iyo tahdiibka iyo bayaankii ay sheegayaan walow shaaricu halkan aanu sheegin masaladu waxay ku dhisan tahay milk lwaqf mawquuf mawquufka yaale haddaynu dhahno mawquuf caleyhigaale dee markaa isagii ninkii kale ashore ka noqonaya markaa soo baxaysa laakin muctamadku halkaa gu iman doonaayo waqafka mawquuf caleyh kuma bale ilaahay baale cidi ma laha kol haddaana cidi lahayn markaa shirkadba dee meeshii ma jirtay qof nusle iyo nus aan cidiba maaratay xoolo ilaahay uuna ayaabuu noqonaya marka meesha shirkadiiba laba qofoo shurakayba meeshii ma taale midhaha sooguunba shuraka lagu yahay wuxuu yihi wayaudu shaiic wayakudu shaiic ha waxaynu marka hadda halka ka hadlaynaa bima yakud shaiic ama bima maaragtay yumlak almashfuucu fiih shaksigan shufcada lagu qaadanayo maxaa la dhaafsanaya ila bilaashkuma qaadanaysid wuxuu yihi wayakudu shaiicu shafiicu hadaba wuxuu ku qaadan biciwadi shiksi shiksiga ciwadkiisii aladi istaqara calayhi lcaqdu caqdigii i baycii iyo wixii lamidka ahaa uu ku sugmay markii ninkan saaiib ninkan saaxiibkaahi qeybtiisii iibiyey lacagtii kama dambaysta ahayd ee lagu heshiiyey ee caqdigu ku istiqraaray buu ku yidhi ku istiqraaray halkan maxaa yani uu ku laazimay weeyaan min jihati lbaaic dhinaca baaica ah marka laga eego caqdigu wixii uu ku laazimay ayaa marka maned waa qabla luzuumi lcaqdi waxba melihi intaan weli caqdigii laazim way kala iibsadeen laakiin weli lama kala tegin oo khiyaarulmajlis baa jira waa iska hirsugaysaa ha degdegin illa waadaasay kala noqdaanbe oo markuu maaragtay la arkay inaad adiga meesha usoo haliileyso in maaragtay mushtarigiiba uu yihaahdo warnigiiba damiba doonaye yaa dhici karta marka iska yarsug ha kala dhaqaaqaano beyc ha kuu laazimo markaa beycii laazimo ayaad wiii lakala toban kun bu ahaa maa tobankii kun baad utuuraysaa mushtarigii tanna waad jiidanaysaa haddaba wuxuu yihi waxaan wax lagu iibsaday fain kaana lahu milun hadduu miliyaadkii aynu soo marnay yahay akhadahu bimili sida lacagtii oo kale toban kun buu siistay dee tobankii kun baad udhiibaysa ila waa mili wain lam yakun lahu mil haddaanu mil ahayna uu mutaqawim yahayna akhadahu biqiimati toban ari u siistay ninkani toban aria ama gaaribade gaaribuu ku bedeshay dhulka waa kuwan isku bedelee nuskaa nuskiisii gaaribuu ku bedeshay adigii waxaad doonaysa markaa dhulkii ku wada wareegto ninkii mushtariga ahaa maxaad u celinaysaa de gaarigii oo kale keen lagu odhan maayo maxaa la samaynayaa la qiimeynayaa ila ninkan waxa ka baxay waa gaarigii soo gaarigii baa la qiimeynayaa la qiimeyn maayo dhulka gaarigaa la qiimeynayaa deetana gaarigii wixii uu gooye qiimihiisa caadigu yahay ayaad ninkan mushtariga a ah siinaysaa dhulkiina waad ku wareegeysaa goorma ayaa qiimaha la fiirinaya ila waxaaba laga yaabaa iyadoo gaarigii la kala iibsaday muddo kadib inaad adigu ogaato iyadoo dhulkii la kala iibsaday inaad markii ogaanbe mar dambe un aada ogaato marka ma iminka gaarigii la qiimeyn mise markii la kala iibsanayey goormaa la qiimeynaya wuxuu yihi musanifku waqta luzuumi lcaqdi markii caqdigu uu laazimay ayaa la qiimeynaya maxaa yeelay dee waa markii shufcadu ay kuu sugnaatay markaasay shufcadu kuu sugnaatay saasuu yihi laakiin waxay leeyihin muctamadku luzuumta ha laga jaro oo ha la yidhaahdo waqta alcaqdi waqtigu laazimay maahee waa markii iibku dhacay ilan waxaba laga yaaba inay maalma sii wada joogeen maalmahaana qiimuhu wax isbedelay markaa waqtigu laazimay ee khiyaarulmajliska wixii ay go-een maahee waxaa lagu cabirka maarata gaariga qiimeyntiisa gaarigan dhulka la siistay marka la qiimeynay waa markii iibku uu dhacay weeyaan ee markii uu laazimay maa haddaba waxaa dhici karta mararka qaarkood dhulkii in lacag dayna lagu iibsado bankibaaba maalan dee maaragtay eh, kaa iibinaya dhulka intuu isagu la wareegay haddana adigii kaasii iibiyey way dhici karta inkastoo taasi arrin soo socota ay tahay oo iyadu arrinkeedu uu fudud yahay waxaa dhici karta wixii in dayn lagu iibsado dayn marka lagu iibsanayana lacagtii way yar badanaysaa soo ma dhulkiioo toban kun jooga ayaa marka lacagtu lacag lagaa sugaya ay tahay saddex iyo toban kun iyo afar iyo toban kun iyo lagaa siinaya haddaba xaaladaas oo kale ninkii shaiica ahaa ee shufcada ku qaadanayay muxuu bixin wuxuu yihi fain kaana hamanu muajalan lacagta lagu heshe dhulka lagu kala iibsaday hadday mid mudaysan tahayoo yani dayn ah oo wakti loo qabtay fa fiihi alaaatu aqwaalin siduu yeelaya shaiici dhulkiioo toban kuna hadda jooga ayaa saddex iyo toban kun oo saddex sanadood laga sugayo lagaga iibiyey haddaba maxaa la yeelaya ma ma imika saddexiy toban kun dhig baynu dhahnaa mise waxaynu naa saddexiy toban kun ba adigana lagaa sugaya xooga fi halaathatu aqwaal meeshan saddex qowl baa ku sugan axaduha qowl wuxuu leeyahay anahu yukhayaru mid waxa weeye anahu yukhayaru in la dooransiinay anahu ana mushtari ana ashaiica wey ninkii shafiica ahaa ee shufcada lahaa yukhayaru waxaa la kala dooransiin bayna an yucajila inuu lacagta dedejiyo saddexiyo tobankaba imi ka dhigo wayakuda dhulkiina uu ku wareego wa bayna an yasbira iyo inuu iska sugo xataa yaxila ilaa waktigii lacagta loo qabtay oo saddexdii sano kadibi ay dhammaanayso deetana fa yakuda markaa ayuu deetana qaadanayaao uu ku wareegaya saddexdaas sanadood ninkani ha iska maaragtay waxa weeyaan ha iska joogo dhulkii de haddii markaa lagu shaqaysanaya ama la kereynayo kirada ha iska gurto saddexdaa sanadood markay dhammaato ayuunbaad adigu odhanaysaa waxaygii hala keeno hala soo celiyo saddexiy toban kuna waa kuwa waa qowlka muctamadka ah maxaa labadan loo dooransiiyey waxaa loo dooransiiyey labada qowl ee soo socda mid walba xujada aynu u sheegno is ayaa dee maaragtay ama iskaalka ayaa lagaga badbaadaya wthaani qowlka labaad wuxuu leeyahay anahu yaakudu ninkani wuxuu ku qaadanayaa biamanin muajalin lacag muajala buu ku qaadanaya ninkan s kanba sow lagagama iibin saddexiyo to eh, saddexiyo toban kun oo saddex sano la sugayo isna wuxuu leeyahy waan ku wareegay saddexiyo toban kunah laiga suga anigana saddex sanadood mushtario anigana saddexiyo toban iga sugi adigaba waa lagaa sugan yahay marka qawlkani muxuu haystaa de wuxuu haystaa halkii aynu soo sheegnay waxa wey wixii markan horeba kelimi uu ku iibsaday ayuunbuu isaguna ku qaadanayaayo halkiiba markaa qiyaaskiibuu haystaa maxaa loogu jawaabay waxaa la yihi may ishkaal baa ku jira ishkaal ku jiraa waa maxay dee ninkani ninkan wuu aamineyey mushtarigu wuxuu xaq uleeya inuu yihahdo anigu ninkan ma aaminayo maa sideed gar iigu leedihiin haddaa ti inaad tirahdaan adiga haddii kani ku aaminay ilow ilow adna kan aamin dee gar ma aha aniga kani hadduu aaminay waa wanaag ilaahay isiiyey laakiin ka dhalan mayso aniguna kan kale inaan aamino oo saddex iyo toban saddex sanadood kadib inaan lacagtaa ka helayo oo si sahlan ii siinayo inaan aamino oo aan ku kalsoonaado laygu qasbi maayo ishkaalkaasa ku jira markaa laguma qasbayo inuu sabro wthaaliu waxaan ujeedaa inuu yani uu ajashi markaa uqabto wthaaliu qobolka saddexaad wuxuu leeyahay anahu yakudu maya wuxuu ku qaadanayaa bisilcatin alaabkeen baa la odhanaya tusaawi u dhiganta athamana lacagtan muajalka ah maxaynu odhanaynaa waxaa leeyahay haddii aan imika kulan saddex iyo toban kun imika dhig dee waxa weeyaan nooc dulmiyaa kugu dhacay oo waxa wixii lagu iibsaday dee wax ka culus baad adigu bixisa waayo saddex toban kun la sugaya iyo saddex toban kun oo imiki isku mid maaha waaya halagaa lagaa sugo haddaynu dhaahnana mushtarigii ayaanu markaana ku jiibsanayo inuu ku aaminaanu ku qasabnay taasina iyaduna mid meesha taalla maaha waayahay in lagugu qasbo inaad iska sugtood hadhow un qaadato iyada lafteedana culays ayaa dee ka imanaya oo qofkii hadduuba inuu dedejiyo doonayo wax loogu diidaa meesha ma yaallaba iyadana lagu jawaay hadda maxay yihahdeen xal kaley keenaa nimankani qawl qawlkani xal kalu keenaya muxuu leeyahay waxaa la keenaya waxaa lohanaya alaabkeen alaabtaasoo haddii muajal lagu iibin lahaa saddex sannadood lacag muajala ah haddii lagu iibin lahaa saddex iyo toban kun udhigmi lahay alaab haddii dayn lagu iibin lahaa saddexdaas sanadood la sugayo daynta lagu iibinaya caada ahaan ay noqonaysa ilaa saddex iyo toban kaa kun imika keeno markaa u qadin marka adigiina dhibkii waa lagaa ilaaliyayo saddex iyo toban kun oo qadina lagaama qaadin kanna dhibkii waa laga ilaaliyeyoo ninkan dimadiisa ku kalsoonow lama odhanina waa tan alaabtiiba lagu wareejinaya kanina markaa isaguna saasuu leeyahay laakin waa loo jooga waxa lagu yihi de baa meeshan la kala qaatay w bimili biciwadi shiksi oo hadduu mili yahay miliya baa la rabay meeshan lacag baa lagu kala iibsaday adna gaarikeen baa tiri wax markaa isqabta maaha waa baciid way kala fog yihiin waxa lagu iibsaday iyo waxa aad keentay markaa qawlka ugu macquulsani wuxuu noqday qowlkaa koobaad saasuu ku wal haddaba wlwalu <coughs> wal wlwalu asaxu ka hore ayaa sixa badanoo dee dhinac walba dhibkii uu ka ilaaliyey kaasi waxaanu u ilaaliyey wixii lagu qaadan jiray shufcada oo wixii wax lagu kala iibsaday ahaa markaa saddex iyo tobankii kun la bedeli maayo saddex iyo tobankii kunun bay ahaanayaan e inuu qadiman xaq buu uleeyahy hadda isagaa tanaasulay hadduu iminka uqadimo saddexiy tobankiiba siiyo isagaa tanaasulay baa le waxaa kaloo u furan inuu iska sugo oo markii ay saddexdii sano dhamaadaan uu saddexiyo tobankii kun dhigo oo dhulkiina uu ku wareego waaya shufcadu ma degdeg ba mise wakti janis baad haysataa wakti baad haysataa iyo halkana kaga hadlay wuxu shufcatu cala lfawri shufcadu waa deg deg sidaa markaad ogaatay in dhulkii la iibiyey waa ku wareegay baad waan qaatay waan shufcaystay saasaad ohanaysa fii qawlin waa markaynu qawl ku soconno waa qawlka muctamedkaa wuxuu yihi washufcatu cala alfawri shufcadu waa deg deg fii qawlin qawl sida uu leeyahay waa yahay wa ilaa halaathati ayaamin maya waa ilaa saddex maalmood jaanis uhaysataa fii qawlin qawlna siduu leeyahay <coughs> mayane waa cala tabiidi weligaa way kuu jiraysaa fii qowlin qowl sida uu leeyahay ilaa an yusarixa bilisqaai ilaa iyo inta uu qofku isagu odhanayo ma oo shaaca ka qaadayo waa abadan ilaa uu odhanayo ma doonayo ayuu markaa leeyahay aw ama mayane yucarida ilaa an cala tabiidi weeyi ilaa an yucarida ilaa iyo inta uu sarbeebayo bian maaragtay inaanu rabin uu sarbeebayo oo inuu shaaca ka qaado ma doonayo yihahda khasab maahe wax sarbeeb ah xataa haddii uu sheego oo tilmaamayo inaanu rabin way inagu filan tahay bian yaquula ka an yaquula sida inuu yihahdo bicnii waar iga iibi mad iibsatay a maasha anigana iga iibi kala iga iibi macnaheed waxa wey shufcadii ma doonayee laakiin si caadiya iga iibi dee markaa inaanu doonayn bay markaa meeshaa tusinaysaa aw ama wuxuu ku mashqu bika mishtarayta imisaad ku iibsatay iyo sheeko noocaasa sheekooyin kaleu ku mashquulay waaya lakin haddi imika mushtarakada ugala jeedo haddaanu lacagta ogeyn oo lacagta inuu ogaado uu doonayo markaa maaha baa leeya icraab maaha ma ma tusinaysa inuu ka jeedsaday inuu de lacagta markuu ogaado uu ku qaatou doonaya inuu eego ba lacagtu macquul ma tahay hadday macquul tahay inuu ku qaato hadduu taa doonaya waa caadi fii qawlin markaa qowl afraad ba wuxuu odhanayaa haddii wa cala ta'biid ilaa an yucarida waaya qaarkoodna saddex qowl bay isugu celinayaano ala tabiidkeeda tana laba qowl kasi kala saaraya wsaxiixu saxiixu waxa wey anaha cala alfaw inay deg tahay sababtu waa maxay waxaa la yihi waa xaqun habata lidafci darar waa xaq u si uu qofku dhib isaga kor qaado dhibku iska kor qaadaya de waa dararu lqisma ama dararu ashariik saynu hore usoo sheegnay tacliileynkii marka maa shurica lidafci darar i fi anahu yakun al aduu dafcu darar haddii waxaan loo loo jideeyey waa degdeg sababto ah hadii aan la degdegin waxaa iman karaysa in qofkii kale la dhibaateeyo oo intood la sugta la sugta la sugta intuu dhis dhisanayay ee uu ka shaqaynayey ee waxyaalo qabsanayey in haddaad haddana hadhowtoole markuu wax badan ka tirahdo waan ku noqday culeys baa imanaya hawl baa markaa imanaysa markaa si aan isagii dhib ugu dhicin asaixu anha cala qawlka kale wuxuu leya ma waa ilaa halaathati ayaam wa iska muddo shareeco oo shareecadu waxyaalo badan bay saddex maalmood u qabatay marka maadaama ay shareecadu waxyaalo badan saddex maalmood u qabatay halkanna saddexdii maalmood ee muddo shareecada ahayd ha loo qabtay buu qawlkaasi leeyahay kan kale cala ta'biidilihina de wuxuu leeyahay nas ma haynu tilmaamaya inay deg deg tahay xadiidka kusoo aroora shufcatu ka xalli lciqaal waa inta dabarka lakala furayo bas maarata neef laga furayo weeyaanba shufcadu yani waa inaad deg deg markaad ogaato aad ugu dhawaaqdo waa xadiis daciif wuxuu yihi fain alaba hadduu haddaba ninkii raadsado shufcadii wa acwazahu thamanu laakiin lacagtii ay u goyso lacag la-aan bu markaa ayaa markaa ku dhacdayo wuu doonaya wuxu yhi waan shufaysa waan shufcaystay haye keen lacagtii lacagba ma hayo balat shufcatuhu soo shaqaysaa laleey way burtay ma haysidba waxaad markaa waxa weeye aada bixisidba ma haysid wadararu laa yuzaaru bidarari de hala ii sugo muxuu kugu sugaya ninka dhulkiisa ka shaqaysanaya wuu manaaficsanaya inoo kala qayba haddana odhanaya uu qaybsanaya qaybtiisii u qaadanaya in markaa uu kuu xanibnaado intaad soo shaqaysanayso waa darar isagii markaa soo gaadhaya wadararu laa yuzaalu bidarari wey wain akhara alaba haddii uu iska dib dhigo oo isagii oo og in dhulkii la iibiyey aanu raadsanba balat shufcatu shufcadii way buraysaa markaan ku soconno kii saxiixaayo anahaa cala alfawria wain qaala hadduu yidhaahdo bicni war iibi dhulkan aad iibsatay haaf aad iibsatay ana iga iibi aw ama wuxuu yihi maya kami amanu lacagtu misay ahayd balat shufcatu shufcadiisaasi wax jiraya maa way burtay maxaa yeelay markuu bicni yihi wuxuu ku mashquulay hawl kale icraad baa bu tilmaamaya sayn hore usoo tilmaanayo waa tacriidun bilicraad tasriix maahe laakin wuxuu tacriidinaya u sarbeebayaa icraad iyo kajeedsi marka kaasi shufca male hadduu laakin yihahda kami thaman iyada lafteeda sheekhu siduu markaa daahirka cibaaradiisu ay tahay waa inuu muqasir iyo gaabis waa inu yihahdo waan ku qaatay shufcadii deetna dhowtana shufcaan ku qaatay lacagtii sheeg laakiin sida saxdaa ah waxaa la yidhi may taasi ma aha taqsiir iyo gaabis ma aha dee ninkani w xaq buu inuu lacagtu intay tahay ogaad waxa laga yaaba inuu hadday lacagtu badan tahay oo ninkani uu dhacan yahay wila waa kushigiisa anigu lacagta intaa ku bixin maayo inta dhulkani intaa ma joogo marka inuu qiimihii ogaado xaq buu uleeyahay yani waxa weeye waa wax de caadiya tilmaamaya inuu markaa iska daayey ama uu ka jeedsaday ama wax kale ku mashquulay marka iyadu sida saxiixa alasax anahu fiiha lam yakun muqasira muqasir ma noqonayo markuu yihahdo kami thaman lacagtu imsaha kol haddaan ogeyn wain qaala hadduu yidhaahdo saalixnii cani shufcati calaa maalin ee shufcada igala heshiiyo wax iska bixi waan kaa shufcaysanaya bu hadii kale wax iska bixi yaad iibsatay yaa shufcaan kaaga qaadanaya haddii kale wax iska bixi bu anigana iska kay laaluush oo sulxi ila gel bu anigana idhi bakshiisha aan ku daayo dhulka aw waaya horta inaan taa awda gelin wuxuu yihi faqad qiila jawaabtaynu iska tegaynaa faqad qiila masalada hadday sidaa noqoto waxaa la yihi tabtulu shufcatu ninka shufcadiisu way buraysaa waayo de waxaan waa caqdi faasida ila waa iska nooc laaluushuu noqonaya wa meesha le wa maaad ka iibisay ninka waxle waaad ka iibisay ma jire waa iska kay laaluush marka laaluushkaasina mid shaaficiya ma ogola laaluushka noocana ee qofkii laleeyahay sida xaq uu lahaa iska daayo intan yar qaado xaq uu lahaa laleeyahay iska iska daayo intan qaado shaaficiyadu ma ogola waataynu soo marnay qofkii raddubilcayibka xaqa ulahaa in la yidhahdo war waxoogaa yar baan lacagtii kuu celinayaaye waxbana haygu soo celin ordoo iska tag dee lama ogolay tanna waa sidii oo kale iyadana lama ogola abu isxaaq baa isagu madhabka ka baxay abu isxaaq marwasi maaha sheekhen haddii abu isxaq la yhahdo waa marwasiga wey abu isxaaq almarwasi isagu wuxuu yihi ana ukhaalifu madhaba fi halaati masaa'ila saddex masalo madhabka waan ku khilaafsana tanaa kamid ahay oo isagu wuu ogolaa markaa in shufcada qofka waxoogaa la isaga dhiibo si uu markaa kuugu daayo laakiin madhabku arrintaasi ma ma ma ansixinayo haddaba faqad qiila tabtulu shufcatu caqdi bailo ku mashquulay isagoo shufcadii qaadan karayay ayuu caqdi faasida ku mashquulay markaa ma ansaxaysa bay shufcadiisii dhameedba way buraysa dabcan hadduu og yahay sulxiga noocani inuu faasid yahay oo haddana uu ku mashquulo cala lqawli bilfawriyati taasi iyadu way ka buraysaa laakiin khilaafkani wuxuu imanayaa marka aanu ogeyn in sulxigani uu yahay sulxi faasida hadaba hadduu sulxigaa sidaas ula galo faqad qiila waxaa la yihi tabdulu shufcatuhu shufcadiisu way buraysaayo wuxuu markaa ku mashquulay caqdi faasida deetana shufcadii dib buu udhigay markaa nin iskaga tegay baa laga soo qaaday waqiila qiil ba wuxuu leey waa ka muctamidka ahe laa tabtulu may ma burayso waayo ninkani de kamuu tegine baashi iibiyu diyaar u yahay lakin kamuu tegin kamuu tegina inu inay iibsamaysuu moodaya markaa iibi buu isleeyahay shufcadii saasu weeyaan markaa kamuu tegin saasaa markaa u muctamid masale labaad buu ku larayo wuxuu yihi aw akhada shiqsa ama shufcada iga iibsaba ma odhane shiqsigii uu ninkani dhulkii uu iibsaday haafkii uu iibsaday waa waan ku noqday buu yihi waa waan ku wareegay biciwadin mustaxaqin lacag jeebkiisan maalan ku jirtay ayuunbuu soo saaro tobankii kunbu ninkii udhiibay waan ku wareegay bu dhulkiina oradoo qaado lacagto iska tag shaw lacagtan uu dhiibay isagu mabuu lahayne lacag ammaano oo loo soo dhiibay toban kun oo qola usoo dhiibatay oo uu hayey ayuu markaa intuu dhigay ayuu yihi iskaga tag dhulkii waan ku wareegay kadib baa markaa qoladii arrintii ogaatay oo qoladii cararaysaa ninkii u timidoo tobankii kunbaa ninkii lagaga dhegay annagaa lahayna keen baa ninka dad lacag u raadsanaysa u raadso marka ninkani shaksigii wuxuu wax ku shufcaystay biciwadin mustaxaqin xoolo cid kale leedahay iyaduna waa waxa weeyaan waa de hawl qaldan saba maaha faqad kiilatu tabtulu shufcatuhu qiilkaasi wuxuu leeyahay ninkan shufcadiisi way burtay dabcan dee waa celis lacagtii markay celis noqoto ninkani wuxuu wax ku shufcaystay bay leeyihin ciwad aanu isagiiba lahayn oo aan ansaxaynin shufcadii markaa shufco markaa waxaweyaan dib u dhigay ayay noqonaysaa wax markaa ansaxay ma noqonayso way ka buraysaa aq xaqiisiiba meesha wuu ka baxayaa muqasir ayuu noqonayaa lagu ogyahay xoolaha aanu isagu lahayn laakiin iyada lafteeda muctamadku wuxuu leeyay meel laa tabtuli ma burayso dee ninkani gaabiska dhinac kale u sameeyo dad kale tacaddi ku sameeyey mooyaane adiga laakiin tobankii kun wuu kaaga noqday hadday toban kani aanay ku asixinna dee toban kun oo baad ku leedahay oad ka qaadanaysaa mooyaane laakiin ninkani shufcadiisii way usugan oo kama burayso laakiin de wixii ma mulkiyayo ilaa iyo markaa u lacagtii dee keeno lacag hagaagsan u keeno markaasuu markaa ku wareegaya wain balagahu lkhabaru weli fawrkii furuucdiisii baynu kusii jirnaa wain balagahu lkhabaru ninkan haddii warku soo gaaro wahuwa mariidun isagoo xanuunsanaya lagu yihi ninkaad wax isla haydan qeybtiisii wuu iibiyey aw maxbuusun ama jeelkaba ku jira walam yaqdir cala tawkiili cid kale inuu wakiishu ihaahdo war waan ku wakiisha oradoo iisoo wareeji dhulkana muu awoodin oomay suurogelin fahuwa calaa shufcatihi shufcadiisii way u taagantaha wuu xanuunsanayaa ciduu dirtana ma haysto oo uu yidhaahdo u sheega waan ku waan ka qaaday ama orodoo iisoo wareeji igala wareeg oo lacagta si cid uu yidhaahdo muu haysanin ama maxbuus bu ahayo cid wakiishana muu haysanin waayahay mar hadday markaa sidaa tahay sidoo kale cid uu markaa markhaatigeliyana waa inaanu haysan bay leeyi oo yidhahdo war ogaada iminkaba ogaada ninkaasi dhulkaa u iibiyo waan kaga waan kaga noqday ama waan kala wareegay waan ka shufcaystay cid uu u sheegaa xataa haddii aanay ag joogin dee sidiisuba shufcadiisi ugu taagan tahayoo inuu iska aamusnaada kaga buri mayso wain balagahu hadduu warku soo gaadho wahuwa qaa'ibun isagoo dhul kale jooga magaalo kale isagoo jooga ayaa loo sheegay ninkaad waxaysan lahdeen wuu iibiyey fa saara halkiiba kasoo dhaqaaqay fii alabii si uu u raadsado aw ashha wa ashhada markhaatiyana wuu sameeyeyoo qolihii wuxuu ku yihi waan shufcaan ku qaadanayaa sidaa ula socda shufcadaydii waan doonayaa waanu soo dhaqaaqay fahuwa calaa shufati markuu yimaado dee sidii xaqiisii waa u taagan yahayo shufcadii uu qaadan karaa wey wain lam yushi hadduu soo dhaqaaqa uun tigirkii unbaaba soo goosto iska soo dhaqaaqay laakiin cidna waxba ugu sheegin waanu niyeysan yahay markuu yimaado inuu dhulkii ku wareego fa fiihi qawlaani laba qowl baa ku suganoo qowl wuxuu leeyahay shufcadii way ka buraysaa maxaa yeelay de ninka waa kan iska aamusan waanu iska socda wuxuu socdana la garan maayo ninkaa wayn arkaynaa tigir inuu soo goostay ergeysa kusoo noqonayo laakiin w alla wuuu ujeedadiisu ay tahay inagu ma garana qalbigiisana ma naqaano horena kama sheegin markhaatiya muu samaynin ma markaa waa weya waxba malaha ayuu eh, qowl leeyahay muctamadku laakin wuxuu leeyahay maya kol hadduu markiiba soo dhaqaaqay de ficil buu la yimid waxa wey markii uu yimidna uu yihahdo anigu waxaan u yimid inaan shufcadeydi qaato xaqiisii waa u qaaimo waa u taagan yahay waayahay sidoo kale waxaa la mida ba la wakiil soo dirsado yihahdo ordo iisoo wareeji iyaduna waa caadi wain lam yaqdir an yasiira haddii aanu hadda soo noqon karin oo aanu sooba dhaqaaqi karin walaa an yuwakila inuu cid soo dirsadana aanay u suuragal ahayn fa huwa calaa shufcatii ninkan isagay dee shufcadiisii sidii bay ugu taagan tahay markuu yimaado ayuubuu shufcadii la imanayaa dabcan Eh, laakin de cidbu markhaatiyo usii samaynaya inuu shufcadii doonayo shufcadii inuu doonayo ayuu markhaatiya u samaynayaa waxaa la yihi waliba lafteedu waa haddii aanu helayn xaakim uu arrinta u rafciyo u gaadhsiiyo yidhaahdo xaakimu saasaa dhacday inaan wax islahaynba qeybtiisii iibiyey shufcadaydiina waan doonayaa sidaa ula soco hadduu lakin arrinta qaadi gaadhsiin karayo qaadiguu u sheegay wixiiba wax deg wey wa in akhara weli fawriyadii wii ka ratimayaan ku jirna haddii uu dib dhigo shufcadii wa uu yidhaahdo markii dambe haddana uu soo labakacleeyey uu yihi waan doonayaa shufcadii aynu nidhi sawdigii iska daayay maxaad hore ugu soo doonan weyday wuxuu yidhi akhartu waxaan dib ugu dhigay oon u daahay liannii lam usadiq warkaba run maan moodaynin warkan la sheegayo waxaan moodayeybaa wax uun iska shaayaca wax la iska faafiyey laakiin eh, aan xaqiiqo ahayn ayaan moodayey buu yidhi kadibay dib ka caddaatay inay arrintii dhab tahay markii aan ogaadayna imikaan ogaado de waanigan taagan waynu eegeynaa ayaa ku warramay baa la ohanaya cidda warku soo gaarsi fa in kaana almukhbiru cidda u warantay ninkan hadday tahay sabiyan ilma aw imra'atan ama qof dumara aw cabdan ama adoon lam tabtul shufcatu shufcadiisu buri mayso wain kaana hadduu ahaa xuran adlan qof markaa xor ah nin xor ah oo waliba cadliyahoo maaragtay quman oo toosan faqad qiila waxaa layihi huwa calaa shufcatii ninkani shufcadiisii waa leeyahay waqiila waxaa kale oo layihi tabtulu shufcatu waba laga dhegeysan maayo shufcadiisu way buraysaa ninkan qofkii u warramay baynu eegeynaa yaa ku warragalneen hadduu laba nin oo wan wanaagsan sheego laba nin buu sheegay de labadaa nin waana laba ninoo looga qaateena oo markhaati ahlun lishahaada shahaadada iyo markhaatiga furi kara oo la aqbalayo markhaatigooda de waxaynu leenahay adaa dib dhigay ama ama beenso ama habeensan beensani kol hadday niman lagu kalsoon yahay niman wanaagsan ahaayeen shufcadaadi way burtay sidoo kale hadii uu nin iyo laba dumar ah oo iyaguna quman oo markhaatigooda la aqbali kara hadday yihiin iyaguna waa saas oo kale marka cid shahaadadoodii ay shahaadadii ku sugnaanaysa haday dadkani tahay oo maaratay nisaabkii shahaadadu uu dhan yahay haddana uu yidhahdo maan rumaysanin oo runtood maan moodeyn lagama dhegeysanayo laakiin haddii nisaabkii shahaadadu uu dhiman yahay ama dadkani aanay ahaynba dad shahaadadooda halkan la aqbalayo imika addoonkii iyo sabigii iyo dee shahaadadooda lamama aqbalaba marka hadduu sabi yahay ninkan waa waa laga yeelaya wixii warramay sabi buu ahaa dee sabigii uu iska ru mabuu rumaysanin imikuu ogaaday waa caadi waayo sabigii la tuqbalu shahaadatuhu walaa riwaayatuhu shahaadadiis iyo marka markhaatina ma galo riwaayo riwaayana ma galo riwaayatulxadiis iyo wixii lamidka riwaayatulkhabar akhbaarna ma galo waaya haddii qofku haddii nisaabkii shahaadadana uu ka yaryahay nisaabkii shahaadada wuu ka yaryahay laakiin riwaayatul akhbaar kuu galaayo waxa weyaan khabarkiisa waa qof la qaato sidii gabadh oo kale hal gabadh marka hal gabadh de waxa weeye xadiidkii soo warisada waa la qaadanaya laakiin hadday tirahda anigaa markhaatia dee laga dhegeysan maayo xaaladaa iyada ah sheekhu wuxuu yihi lam tabtul shufcatuhu oo markaa maxuu mariyay shufcadii warkeedii xaggii shahaadada arrin markhaati oo kale ayuu ka dhigay laakiin muctamedku wuxuu leeyahay maya kol hadday gabadh dhani cadaaladdu baynoogin hadday gabadh aadilada ahay ama addoon cadliya uu ahaa ila shahaadadooda yaanay shahaadadii sugnaan laakiin riwaayadoodi baa la aqbalaya soo ma waxana waa war uu u sheegay meesha markhaatimaha maha meesha maxkamad iyo dacwad iyo hawla waa war marka adoonku xadiisku soo wariya waa la aqbala gabadhu xadiiskii soo warisa waa la aqbalaa warkan markay usoo naqlisay inuu aqbalay ahayd mutamadku wuxuu halkan sheku lam tadul shufcatu waxaynu leenahay imraadiiyo cabdigu hadday dad quman ahay way buraysa saas daraadeed ninkan shaarixa ihi wadaadkan sheekh sharbeni wuxuu soo qadaraya imraatan faasiqatan buu kusii qaydaya cabdankiina faasiqa buu ku qeydayaa wuxuu waxaa halkaa u gelinayaa wuxuu doonaya inuu muctamadka waafajiyo laakiin waxay ku fiican tahay in sidiisa hadalka loo daayo waayo sidan lafteedu waa weji jira weeyaan sidan sheekhu uu sheegay lafteedu waa wejhi jira muctamadkii unbaa khilaafsan oo odhanaya mayane imra iyo cabdigu hadday cuduul yihiin inay dad looga qaateena yihiin tabtulu shufcatu shufcadiisu way buraysaa waaya ka waran haddaba wuxuu keenay tusa xaalad kale ee wax nisaab shahaado noqon kara markii dhaar lagu kabo waa ninkii cadliga ahaa ninka cadligii hal nin oo cadli oo de quman markhaatiga uu furo hadday arrintu maal iyo wax lamid ahayd dhaar un baa lagu kabaayo waa la qaata saasuu markaa wain kaana xuran cadlita gaar ugu saaru khilaafki isaga u geliyey waayo isaga khabarkiisiina waa maqbuul shahaadadiisiina kabnin yaroo dhaara unbay ubaahantahay in dhaar lagu kao bay ubaahan tahay saasuu markaa nisaabkii ugu dhamaanaya markaa markaa uu cadli noqdo wuxuu yihi laba maaratay laba waji iyaa ku sugan laakiin xaqiiqaasaynu sheegnay imra-ada iyo cabdiga laftooda labada waji way ku sugan yihiin intabana waxaa rajaxan tabulu shufcatu tabulu shufcatu waa imra-adii maaratay caadilada ahayd cabdigii cadliga ahaa iyo xurkii cadliga ahaa intaba waxaa rajaxan tabtulu shufcatuhu ninkaasi haddii la oo sheegay gabadh quman oo toosan ahludiina usheegtay addoon ahludiina usheegay nin ahludiina usheegay markaasuu yihi maan runtiiba maan moodeyn laga dhegeysan maayo iska tag baa laleeyi wain dalla fi lbayci aw damina hamana aw qaala ashtari falaa uaalibuka lam tasqud shufcatu hawlkalana sheegay wuxuu yihi wain dalla fi lbayci hadduu iibkaba dilaalka ahaa isagu kolka la kala iibsanayey isagaaba dilaal ka ah labadan inuu kala dilaalay ninkan saaxiibkee dhulka lale iyo kan ka iibsanaya isagaa dilaal u kala ahaa aw damiina thamana ama markii ay kala iibsanayeen ayaa damiinulmaal iyo wax loo baahdayo anigaa ka damiina buy ninkana kaa iibsanaya soo ma dad lacagti iska bixin weydo maxaan maaragtay ama haddii adhow talo waxaanaad gaarigan aad isiisay iyo waxaanaad igu wareejinayso haddii adhow la i qabsado yaa ka damiin markaasuu anigaa ka damiina damiinbu meesha ka noqday hawsha inuu rabaa aw qaala ama wuxuuba ku yihi ninkii shufcaystaha ahaa ishtari yaan iska iibsa bu yihi walaa falaa uaalibuka anigu ba shufcana ma rabe iska iibso intaan weli wuxuu yihi musanifku lam tasqud shufcatu intaas oo dhan ba ninkani shufcadiisii wuu leeyahay dilaal maxaad noo maarata khasaarinaysa aq looguma laha hadda anigu waaba rabay inaan meesha dhamba isku qaata rabay waan dhamaystiranay waxyaalihii ayay gu baahna inaad markaa iibkiin uu dhaco ayaan dee u baahnaa si aan dhulkii o dhan ugu wareego markaa hataa markaan aan damaanad qaadayay waxaan rabay la kala tegin hawsha ay hore u dhamaato markii baycigii i laasimayna waan ku wareegi markan aan kulahaa ishtari falaa uaalibuka de waad khiyaamaysay marka markaad tiri iga iibso war iibso mar raba anigu kaama qaadanaye eed haddana igu soo laba kaclaysa miyaanay khiyaano ahayn waxay leeyihiin adigu marka hore inaad muqafal ahaata maaha ninkani imika xaqba male qofku wuxuu dhaafi karaa waxa usugnaaday waxaan uma sugnaan muxuu dhaafi imika waa wuuu ku wareegi karaaba ma jiro haddaad tirahdo waan iga daynso waan kaa saamixi doona haddaad iska bixin kari weyde iska daynso waan kaa saamixi doonaa haddaad iska bixin kari weyde intuu kaa daynsada hadhow tala tira iska bixin kari iga saamax wabakasakn kuleyay soo ma xaquguma lehid inaad tiraahdid sawdigii yii waan kaa saamaxaya marka way fiican tahay ballantii inaad fuliso laakiin de waxa dhow talo lagu qasbi karayo ma aha markaa lam tasqud shufcatuhu shufcadiisii dhici maysa sidiibay u jiraysaa wuxuu yihi wain tawakala hadduu wakiil ka ahaa fii shiraa'ihi soo iibsiga lam tasqud shufcatuhu shufcadii dhici mayso markii hore waxanu hi dilaal buu ahaa iminka dilaalba muu ahayne nin baa ku yihi waar niyow dhul baan rabaa markaasuu waar dhul halkanaa jiro aanu nin kale isla leenahay qeybtiisa ma kaaga soo iibiya markaasuu yii ha iiga soo iibi marka wakiilbaabuu u yahay mushtarigii dhag iibkiibuu sameeyey markaasuu haddana la laazimay markuu laazimayna wuxu uhi waa ku noqon waana ku wareegey lacagtii aan kaa qaaday ninka siiyena bedelkeedii waa kana iska qaado iyaduna waa caadi oo lam tasud maxaa yeelay de inaad dirsato il marka hore adaa dirsadee kol haddaad dirsatay inaad adigu la socoteed ninka inuu shufca xaq u uleeyahy uu kaaga wareegi karayo markaa ama wakiil ha ka noqdo ama yaanu ka noqonin shufcadiisii wuu leeyahay wa wain tawakala fi bayci hadduu dhinaca kale ka soo jeedo ka waran uu baaici u yahay wakiil wa wain tawakala fii bayci hadduu iibiyaha wakiil u noqdo oo kii saaxiibkii ahaa baa yihi waa dhulkii inaan iibiyaan doonaya markaasuu yihi de makuu iibiyaayo cid markaa iibsanaysa ma raadiya markaasuu ha raadiyo wuu soo raadiyey soo nin buu soo helay ninkii buu ka iibiyey hay hadda isagu kala wareegi kara hadana isla kii musanifku wuxuu ku yihi isagu uu rajaxay saqatat shufcatuhu meesha shufca ninkani xaq uma laha kol hadduu dhinacii baayica ka soo jeedu isaguba iibiyihii ahaa shufca ma laha buu yihi musanifku sababtu waa maxay dee sababtu waxa weeye waxaa laga baqayaa hadduu shufcaysto inuu marka hore discount ku iibiyey ila hadhow lacagtu bixin doona isagu lacagtuu bixin doonaa soo maha markaa maadaama uu dhinacan ka soo jeedo inaanu ninkan markaa lacag fiican ugu iibine uu baasha markaa hoos u dhigay si hadhow lacag yar isagu uu ugula wareego iyaa lagu tuhmaysanaya maadaama tuhmadaasi ay jirto shufca ma jiraysa waqiila wa waxaa kale oo la yidhi mayane laa tasqudu dhici mayso kanaana markaa muctamadkiiya dhici mayso oo de mar hadduu wakiil yahay waxaa laga rabaa dhulkani qiimihii uu joogay inuu ku iibiyo wakiilka loomama ogolayn qiimo hoose inuu ku iibiyo wixii lagu dirsaday iibi lagu yihi qiimihii uu joogay waa inaad ku iibiso marka hadduu qiimihii uu joogay ku iibiyey de w shufcadi u yeelanaya hadduu qiimo hoose ku iibiyeyna baycuba ma ansaxayo marka waa caadi oo shufcadiisii ninkan sidii bay ugu jirtaa waayahay wain baaca xisatahu haddii isagu uu qeybtiisii iibiyey qabla an yaclama bishufcati intaanu shufcadaba ogaan ninkii saaxiibkii ahaa inuu qeybtiisii iibiyeyba isagoon ogeyn ayuu isagu qeybtiisii iibiyey uma calima kadib buu wuxuu ogaaday intaanu isagu nuskiisa iibin in saaxiibkii uu ka horreeyo nuskiisa uu sii iibiyey faqad qiila waxaa la yihi waa muctamadkiie tasqutu way dhacaysaa shufcadii oo maxay u dhacday dama isagaa shariik baa kolkan hadduu imika waxbaan qaadanayo maxaad ku wareegi waxba malihid adigii qaybtaadiiba meesha way ka baxday shariikba ma tihid meesha sheerba kuma lihid meel aanad sheer kulahayn shufca ku yeelan maysi waqiila waxaa kale oo la yihi mayane laa tasqudu dhici mayso oo de intaanu dhulka iibin qeybtiisa intaanu iibin bay shufcadu usugnayd kol hadday usugnayd de sidii unbay ugu sugta alaslu baqaau maa kaana calaa ma kaana laakiin waxaa laleeyahay sababulistiqaaqi baa meesha ka baxay kol haddii sababulistiqaaqi meesha ka baxay dee iyadiina ma jiro waaa isaga haddii sababtiisii la waayo isagiina waa la waaye ila sababtu maxay ahayd maa yalzamu min wujuudihi lwujuud wa min cadamihi lcadam lidaatih markaas sababtu shirkaday ahayd shirkadiina meesha ma taalo idaa cudima sabab cudima musabab wuxuu yihi wa in adhara lahu haddii uu u muujiyo iibsaduhu shiraaa juzin in yasiirin inuu qeyb yar iibsaday arrinka boqolkiiba toban baa ka iibsaday buui markaasuu isiri boqolkiiba toban waxba ku tari maysa iska da aw juzin in kaiirin bithamanin kaiir ama inuu qayb badan uu iibsaday lacag badanna ku iibsaday ayuu u sheegay ama waxaad tiraahdaa juz-in yasiirin biamanin kaiirin saana waad ohan kartaa qayb yar inuu lacag badan ku iibsaday buu usheegay ama qayb badanba ayuu lacag badan oo qiimihiisi maalan aan joogin ama joogaba hadduu doono inuu ku iibsaday buu u sheegay fataraka alab intaa ma bixin karti iska da waari misaa siisatay kala bar baan iibsaday bu misaa siisatayo labaatan kun baan siistay labaatan kun baa isagoo imika ma hayo iska daay uma baana khilaafu si aan sidaaba ahayn baa caddaatayo ninku nuska inuu toban kun ku iibsaday baa la ogaaday toban kun ninkan iska bixin karayy fa huwa calaa shufcati waa waa la khalday wuxuu uga tegey may ahayn inuu shufcadi aanu doonayn wuxuu uga tegey lacag tan badan buu isyiri ma bixin karaysa waxaana caddaatay lacagtu inaana intaaba ahayn ay ka yar tahay fa huwa calaa shufcati xaqii sharcigu uu siiyey ninkani sidii buu ugu taagan yahay walaa yuukhadu shiksu ilaa min yadi lmushtari shaksiga ayaa lagala adigu baayaca shaqo kuma lihin eeg adigu iibiyaha shaqo iskuma lihirin adigu qofkan aad raadsanayseed la macaamilayseed lacagta u celinayse ay wax idinka dhexeeyaan waa iibsadaan walaa yuukhadu shaqsu shaqsiga lagalama qaa lagama qaato ilaa min yadi lmushtari ninkan iibsadaha ah mooyaane cid kale kama qaadanaysid adu wa cuhdatuhu calayhi wixii hadhow soo noqdayo mas-uuliyaddana isagunbaa ay saaranto hadhow haddii ceeb iyo waxataa aad aragto aduda isaad kusoo celinaysa hadii meesha ay meel ceeb la noqoto isaga iyaad ku soo celinaysaa oo isaga ayaa markaa masuuliyadda uuliyadda wixii soo noqda isagaad kala xisaabtamaysa wayaan mas-uuliyaddu adiga isagay ku saaran tahay saas wey fain imtanaca haddaba haddii mushtarigii uu iska diidaba min qabdihi inuu la soo wareego iibiyihii uu kala soo wareega dhulkii wuxuu ka baqanaya inaad ka qaadato inuu kala wareegaba u diidayba ninkii maalin walba kaale da faylashaadi iyo waxaadi iyo dhulkaagi inaan maarata dhulkii eh, ad igala wareegto dad si igala wareegta kaalay wuu meeraysanayaa ma imanayo wuxuu ka baqanayaa shufcadii in lagagala wareego wuxuu yihi ujbira caleyhi waa lagu qasbaya inuu markaa ku wareego uma yukhadu minhu marka marka waa wey lagu qasbay dawladda ay ku qasabtay lagu wareejiyana ninkana markaa shufcadii ayuu ku qaadanaya haddii markaa taasina ay suuroobi weydo xaakimku wuxuu xaq uleeyahay inuu yihaahdo baaica laftiisa aduu toos ugala wareeg wuxuu yihi walaa yaakudu bacda shiksi shiksigan la iibiyey inuu kala qaybiyu yihahdo qaybna waan kaala wareegaya qaybna waan kuu daynaya xaq uma maxaa yeelay de waxaan waxaa la doonayay dararka qismada inaad meesha ka saarto in maarata inoo qaybi inuu yidhaa ninkan inaad meesha ka saarto ama inaad isaga hadhow toolo inaad isjiidjiidataan ood meeshii ku wada shuraakowdaan inaad meesha ka saartaan la doonay od ku wada wareegta adu si dhibaatadaasi meesha uga baxdo laakiin haddaad qiim u dayiso dee dhibkii laga cararay wuu jiraa marka maxaad ninkan wixiisa aad markaa ku qaadatay baa meesha imanaysa midda kale isagii waxaa laga yaabaa inuu isla wada doonayo inta lakiin markaad kala qaybiso ay markaa dhibaata kasoo gaadhayso markaa laguma ogola inaad wada qaadato iyo inaad ka wada tagto waa labada mid un fain ishtaraa shiqsayni min ardayni fi caqdi waaxidi jaaza an yaakuda axadahumaa qila laa yajuuz hadii laba dhul oo kala duwan oo iyo nin kale aad labadaba isla leedihiin boos halkan ku yaala iyo boos kaleo halkan ku yaala iyaa cumar iyo cali isla leeyihiin labadaba deetana ninkii cumar ahaa markaa nus iyo nus bay u kala leeyihin ninkii cumar ahaaba wuxuu u yeedhay nin maxamed la yidhaha markaasuu yihi booskanna waanu isla leenahay booskanna waanu isla mid walba boqol kiiba konton buu leeyahay haaf iyo haaf baanu ukala leenahay waxaan rabaa inaan labadaba adiga kugu wareejiyo qaybtayda qaybta adiga ku wareejiyo labaatan kunna kaa siiyo haye sidii buu yeelay labaatan kun labadii haaf uu ku iibsaday labadii shaksi ninkii kala ogaaday cumar baa iibiyey cali baa ogaaday cali wuxuu xaq uleeyahay buu kuleeyahay inuu kana yidhaahdo waan ku wada wareegayaa kana yidhahdo waan iska daynaya ka aynu sharaka ku ahaano wuxuu yihi in ishtaraa hadduu iibsaday qofkan mushtariga iibsadahay shiqsayni laba shiqsi oo mi min ardayni laba dhul ku kala yaala fii caqdi waaxidin hal caqdi hal iib ayuu ku iibsado labaatan kun buu isla siistay jaaza waxa u banaan lishaiici sida dabcadda arminhaaj ay qorayso kii shafiica ahaa waxa u banaan an ya'kuda axadahumaa inuu labadii mid qaato ka kalena iska daayo maxaa yeelay dee dhibkii laga baqanayay ahaa ninkan ha u kala qaybinin waaan miyaga isku iskuma yaallaba kana halkan ku yalla wa hore u kala qaybsanaayeen marka ninkani wax dhibaato ninkani u geystay meeshii ma jirto waqiila waxaa kale oo la yihi me laa yajuuzu ma banaano oo dee waxa weya ninkan hal mar bu wa labadan isla iibsadee adna hal mar ama kala wada wareeg ama u wadada lakin sax maaha oo tii hore doonay in qiyaas qaataan waxay taa hore ninka dhulkan isugu yaalay inaad uka kala qaybiso ayay dhibaata kasoo gaaraysa laakin dhul marka horeba aan isku ool inaad ka kala wareegto kaana udayso wax dhib u kasoo gaarayaa ma jiro wuxuu yihi wain halaka bacdu shiksi biqaraqin haddii uu halaagsamo shiksigii qeyb kamid ihi biaraqin waabu qarqoomayba doox waayo wuu dumay akada albaaqiya intii hadhay buu qaadanayaa bixisatihi min athamani lacagta intii kaga beegnayd shiksi baa las beer baad markaa kuleedihiin dooxa saaran adiga iyo nin kalaa wadale idinma kala qaybsana fifty fifty baad u kala leedihi kolkaasaa deetana ninkii saaxiibkaa ahaa cumar iyo cali bay dahaaye cumar baa iibiyey oo maxamed buu intiisii ku wareejiyey soddon kun buu ka siiyey kolkuu soddonkii kun ka siiyey nin kanoo aan weli ogaan oo aan ku wareegin ayaa inta daad xooggani yimid ayuu bu beertiiba qayba dumiyo qaybuu dooxii ku soo darsaday in dhan baa duntay oo qarqoontay oo markaa ku biirtay dooxii ku biirtay de ama hadduu webiba ahaa dee u mad u qardumiyey oo qayb ku biirtay markaa webigiio biyihii qarqiyey hadhow buu ogaaday ninkan inuu saaxiibkii nuskii iibiyey ninkii maxamed war miyaad iibsatay imsaa siisatay intaasaan siistay waaye waan kaaga noqdayo waan ku wareegay beertii lacagtiina waan ku celinaya de laakiin ninkan soddonka kun beertoo dhamaystiran baa nuskiisa laga siiyey lakin imka qayb dhan baa maqan intaasoo mitir baa baaba'day waa la xisaabinayaa marka boqolkiiba imisa weeyaan marka beertii la mitiriyo iyaa la eegaya intan duntay ee qarqoontay boqolkiiba imisay noqonaysa marka markaa lasoo saaro boqolkiiba intay noqonayso ayaa markaa lacagtii de boqolayda iyadana loo qayminaya intaa ayaa laga tuuraya intaasa iyadana laga tuuraya weeyaan oo wuxuu ku yidhi wain halaka bacdu shiksi shiksigii qayb kamid ah hadduu ku halaagsamo biaraqin araq ila dhulka wax kale kuma halaagsame akhada baaqiya intii kale ayuu wuxuu ku qaadanayaa bixisatihi intii kaga beegnayd min athamani lacagta wain kaana fi shiksi shiksigan la iibiyey hadduu ku yaalay naklun geetimireed ku yaalay oo fa asmara uu midheeyey fii milkil mushtari intii mushtarigu lahaa bustaan buu ahaa waxaani ninkani bustaankiibuu qeybtiisii iibiyey idinma kala qaybsana bustaanku nus iyo nus baad kala leedihiin qaybtiisiibuu nin kale ku wareejiyey uu ka iibiyey geeduhu markaa wax midha amay lahayn intii aanad ogaan iyay geedihii ubxiyeenoo de maaragtay ubixii baa soo baxayoo waktigii tacbiirka ayaabay maalan gaadheen <clears throat> may cafwan weli tacbiirkii may gaadhin ubixii baa soo baxay walam tucabar laakiin weli lama waktigii talaalka lama gaadhin wuxuu yihi akhada hamarata maca alasli midhaha iyo geedaha buu isla qaadanayaa ninkani haduu shufcadii ku qaato wixii uu lacagta celiyo maca midhihii ubixii iyo wii midhaha hadhu soo bixi doonee dee ubaxaasi ka dhalan doona isagaa la wareegaya fii ahdi lqawleyni labada qowl mid mid ahaani sidul waa kii muctamedka ahaa wey maxaa yeelay dee ubaxu markaanu weli tallaal gaadhin geedkuunbuu raaci jiray marka la iibiyaba shufcaduna waa nooc iibkii kamid oo dee xoog baad ku qaadanaysaa lacagtii baad celinaysaa waa iska iib markaa tabac bay noqonayaanoo ubaxaasi wuxuu raacayaa geedka duun alaakhari qowlka kale wuxuu leeyahay maya ubixii iyo hadhow midhaha ka iman doona iibsadaha le adigu shufcada kuma qaadan kartid sababtu waa maxay dee sababtu waxa wey ninkan wixii uu iibsaday ubaad adu ka qaadanaysa wuxuu iibsadayna dhulka iyo geedkay ahaayeen midhahani dib bay ka yimaadeen xaq markaa adigu umalihid buu leeyahay wuxuu yihi wain kaana lishiksi shafiicaani haddii shaksiga laba shafiic ay jiraan laba nin baa labaduba shufcadii le shaksiga la iibiyeyba marka horeba saddex qof dhulkanaa saddex qof isla lahayd iyadoo saddex qof isla leedahay ayuu midi qaybtiisi iibiyey dee labadii kale labadiiba mid waliba shufcadiibuu xaq uleeyahay soo maa ha way qaadanayaan labadoodii marka way qaybsanayaan siday u qaybsanayaan haddaba akhadaa waxay u qaybsanayaan calaa qadri nasiibeyni siday marka hore wax u kala lahaayeen fi axadi lqowleyn laba qowlo masalada kusugan midi siduu leeyahay wa calaa cadadi ru'uusi mayana tiradoodun baa loo qaybinaya fi laakhari qowl kale siduu leeyahy meesha saddex baa isla lahaa midi maalan boqol kiiba shan iyo labaatan buu mid kalena boqol kiiba shan iyo labaatan buu midna boqol kiiba konton buu labadii shan shan iyo labaatan ka lahaa mid kamida ayaa qeybtiisii iibiyey labadii kalea markaa shufcadii le kii kontonka lahaa iyo kii shan iyo labaatanka lahaa ayaa shufcaysanaya labadiiba way doonayaan qeybtaada yareed iibisay inay ku wareegaan de labadoodiba waynu siinayna laakiin waynu ukala see loo kala qaybsanaya haddaba waxaa loo kala qaybsanaya laba qowl baa ku sugan qawl wuxuu leeya si siman calaa cadad ruuska kule waa sida maxaa yeelay dee waxa weeyaan sababulmilkiga way ka midaysayin waa waa shirkada waxaan sabab shufcuhu waa inay shuraka yihiin dee shuraka weyi markaa si siman loogu qaybiyo oo labiyo tobaniyo badhna kanaa ku wareegay labiyo tobaniyo badhna ku wareegay saasuu markaa kaasi uu leeyahay waa ka shaafici umka uu ku doortay waana madhabka shaafici baa la yihi jamaaca mutaakiriintana waa doortee laakiin muctamadku haddana waa ka kaleo ka kale asxaabtu rajaxeeno may waa calaa qadri nasiibeyn sidii wax loo kala lahaa iyagu marka hore maxay kala lahaayeen shan iyo labaatan iyo konton soo ma yacni xool xoolahoodu markaynu is eegno haddii saddex loo qaybiyo midla buu lahaa midna hal buu lahaa ilan laba shan iyo labaatanaad waa saddex shan iyo labaatanaad xoolahooda ayuu isku yihin laba mid baa le midna mid buu leeyahay markaa shan iyo labaatankii kale rubcan kale la iibiyey saddex meelood baynu uqaybinayna laba meelood kii konton kale ahaabaa loogu daraya meella kii shan iyo labaatan kale ahaa iyaa loogu daraya saasa markaa muctamedki wuxuu leeyahay de waxaan ay wax ku kala qaadanayaan waa waa waxa wey horeba milkigan ay shurakada ku yihiin bay waxaan ku mutaysteen markaa sidii ay faa'iidooyinka kasoo baxaba u qeybsan jireen shufcadiina waa nooc faa'iide ah iyadana ha u qeybsadaan buuri wain cafaa axaduhumaa labadii midi hadduu saamixo aw qaaba ama uu maqnaado akhada alaakharu ka kale wuu qaadan jamiica almabiici waxaan la iibiyey oo dhan aw taraka ama uu ka wada tegi haddii labadii mid ulama doonaya anu shan iyo labaatan lihii baa yidhi ma rabo shufcana waxba kuma qaadanayo lacagna ma bixinayo kii kontonlaha ahaa waxaa laleeyahay ama wada qaado ama ka wada tag ila waniga hore usoo sheegnayo ninkan iibsadaha in wixiisii lakala qaybiyo lama ogola waa intaa halkaasi markaa mid baa cafiyey hadduu midi maqan yahayna ka waran hadduu midi maqan yahayna waa saas oo kale ma garanayna inuu qaadan doono iyo in kale marka wuxuu xaq uleeyahay iibsadihii inuu yidhaahdo aden ama iga wada qaado ama ii wada daa wuxuu yihi fain qadima hadduu adaba wada qaatay oo <clears throat> ku wada wareegay qadima alghaa'ibu kii maqnaa yimaado oo warkii uu helo uu ogaaday in wixii ninkii hebel ahaa meesha ka baxay qaybtiisiina hebel ku wareegay intazaca minhu maa yakusu isaguna imiku ka jiidanayaa intii ku beegnayd intii isaga ku beegnayd buu ka jiidanayaa saas wy markaa de waxa weeye markaa uu jiitay ayuunbuu yeelanaya intii ka horreysay kan kalaa wada lahaa wey maxaa yeelay de waa aqiisii aqiisiina de inuu maqnaa kudhici maayo kol haddii aanu arrinta ogeyn imikunbu aqii shufcadu uu markaa usugnaanay wain kaana albaayicu aw mushtari inayn haddii iibiyuhu uu laba ahaa ama iibsaduhu laba ahaa falishafeici ninkan shufcaystanaya waxaa u furan an yaakuda inuu qaato nasiiba axadihima midkood qeybtiisa duuna aakhari ka kale u iskaga tago hadday laba nin isla iibsadeen boqol kiiba shan iyo labaatan kan la iibiyey laba nin baa isla iibsaday laba nin baa isla iibsaday ki kuwii markaa shufcada lahaa waxay xaq uleeyihin inay yidhaahdaan waar hebelo adiguna iska joog waar hebelo adiga shufcada kaga qaadana maxaa yeeley wax dararoo meesha yaallaa ma jiro annagu ninkaasaan wixiisii wada qaadanay kana waanu iska daynay ninna wixiisii lagama kala qaybinin kol haddaa ninna wixiisii laga kala qaybinin wax mushkilada ma laha sidoo kale haddii iibiyuhu uu laba aha labadii shan iyo labaatan layaasha ahaa iyaa nin kale intay u yeedheen intoodii ka wada iibiyey kii markaa kontonlaha ahaa markuu warkii helo wuu aqulay inuu yidhaahdo intii cumar baan kaaga noqday oon kaala wareegay intii calina waan kuudaayey iyaduna xaq buu leeyay baa layihi oo maxay tahay markaa sababto imika soo ninka wiiisi ka kala qaybiyey waxaa leeyahay mar hadduu laba nin ka kala iibsay waa laba iib marka hal iib in la kala qaybiyaa la diidaye laba nin ba aad ka kala iibsatay wa waa laba iib weeyaan marka iib weliba xukunkiisuu leeyahayo tatacadad safqatu bitacadud اbaayica wmushtari weyn wain kaana lmushtari shariikan haddii iibsadaha laftiisu uu sheerle ahaa marka horeba oo meesha ku jiray waayahay fashufcatu baynahu wa bayna shariiki اaakhari shufcadu waxay ka dhaxaynaysaa isaga iyo shariiga kale de markaa waa weya aan iibiyaha ahay aan iibsadaha ahayn alaa aahirmadabsidu yahay wayna saddex nin baa meesha islale midi konton bule midna shan iyo labaatan midna shan iyo labaatan kii shan iyo laba labadii shan iyo labaatan layaasha ahaa iyaa ku heshiiyey inay mid meel isuu geeyaan waxooda markaa mid baa yii war intaadana aniga iga iibiyo aniguna aan konton la noqo iyo waayo waa la kala iibsaday marka ninkii kontonlaha wuxuu ka war helay nin kanoo isagii la siman oo ninkii kale intiisii ka iibsaday waaya wixii oo dhan miyuu kala wareegaya shan iyo labaatankii iibsaday miyuu kale wada wareegayaa may baa le alaa aahir madhab sida muctamadkalaan ah. muxuu samaynayaa dee shan iyo labaatankii intii kaga beegnayd uu ka iibsanay la ninkan laftiisu xaq buu lahaa haddii cid kale laga iibin lahaaba shufcada way qaybsan lahaayeen markuu isagu iibsadayna sidii ay marka kaleba uqaybsan lahay unbay uqaybsanayaan oo saynu markaa soo rajaxnay ahayd calaa qadri nasiibeyn say u kala badan yihiin iyo u kala badsanayaanti ayuunbaa markaa jiraysa wain waria rajulaani daaran an abihima laba nin baa waxay dhaxleen guri bay aabbahood ka dhaxleen guri bay aabbahood ka dhaxleen marka adda way wada leeyihiin gurigii uma maata axaduhuma mid baa dhintay wa khallafa itnayni ama ibnayni ba dheh haddaad doonto ibnaynina waad akrin kar isku si waxu qormayaan ibnayn iyo ithnayn laba inan ayuu ka tegey oo dhaxalkiisa yeeshay gurigii marka yaa isla labadan inan iyo adeerkoodi ilan awow waa lahaa guriga kuwan yaran marka la eego ile markii hore oday baa dhintay laba inan buu ka tegey labadii inan baa isla lahaa gurigii labadii inan bu haddana midin dhintay isagiina laba inan buu ka tegey labadan inan dee inankan joogaa adeer buu u yahay markaa laba inan iyo adeerkood iyo gurigii isla halkaa markay marayso ayaa uma baaca axadu haadayni libnayn labadii inan ee yaryara adeerka loo ahaa mid ahaan baa wuxuu iibiyey nasiibow qeybtiisii eeg adeerku imsuuley guriga nus buu leeyahay labadan inanna mid waliba rubuc buu leeyahay dee labada nus iskulelan aabood baa nus lahaa rubucba mid waliba leeyahay markaa rubuciisii buu iibiyo nin kaloo ajnabiyu meeshii soo geliyey u yii lalaw gurig halkay ku wareeg way de shufcadii baa imanaysaa soo ma inay ninka iska saaraan oo iyagu markaa ku wareegaan siday u qaybsanayaan haddaba buu ka hadlaya wuxuu ku yidhi kaanat shufcatu shufcadu waxa ay u sugnaanaysaayo meeshan shufcaysanaya bayna alakhi waalcam ninkan wax iibiye walaalkii oo kii wiilkii la dhashaya iyo adeerkii ayaa de shufcaysanaya fi asixi lqawli qawlka saxda badna waa sidaasoo de weliba yaa badsanaya de adeerkiibaa badsanaya ila nus buu laha kana rubuc buu lahaa adeerkiibaa badsanaya sida asaxa maxaa yeelay way isla leeyihiin wixii xooli way isugu jiraan isagaana wax badan muctamadkii markaan ku qaybino alaa maaratay eh, qadri nasiibeyn lahaa isagiibaa badsanaya shufcadina way wada yeelanayaan walilakhi duuna alcami fi lqawl alaakari qawlka lakin wuxuu leeyahay may kan wax iibiye kala dhashay ayuunbaa shufcada leh adeerku waxba male xagguu ka eegay kaasi ya ya waxaa yeelanaya lil yani keer la dhashay wiil kala dhashay unbaa yeelanaya adeerku isagu waxba male buu leeyahy xagguu ka eegayaa ken wuxuu ka eegayaa wuxuu leeyahay adeerku dee nus wuulahaa waa sax laakiin labadan yaryar waxay isla lahaayeen intii aabahood qaybtan la iibiyey intii aabahood bay ka mid tahay inta aabbahood labadoodubaa isla lahaaye adeerku lamuu lahayn soo saas maaha dhinacaasuu yar eegaya oo wuxuu leeyahay ninkani inta uu iibiyey waxay ka tirsan tahay w nasiibkii aabbihii nasiibka aabbihiina kan unbaa lalahaaye ka kale lamuu lahayn laakiin qowlkaasi lama aqbalin waaa kaa qaldan xooluhu way isku wada jiraan wuxuu wa la wada leeyahay weeyaan wax kala qaybsanmaa waa saxode waxa weeyaan wiilkani aabbihiibu wax ku helay laakiin waxani wax kala qaybsan maaha kol haddana wixii kala qaybsanayn dee xoolo la wada leeyahay unbuu nus iibi ayuu markaa qeyb iibiyey uu rubuc iibiyey baa la leey wain tasarafa lmushtari fi shasi bilkhiraasi dhammaan laadahay soo taagan tahay marka intaa yar insha allahu tacaala darsigeena dambe aynu raacin doonaa وصلى الله وسلم على نبينا محمد wallahu aclam isagoo maqan markuu hadduu soo dhaqaaqo intuu jidka ku soo jiray ayuu ninkii dhulka iibsaday uu dhisay meeshiiba uu ka dhigay wax kale ama isagiina wuu sii iibiyey shufco ma jirta waa halkaynu ku istaagna insha allahu habeen dambe waxaad heli doontaa darsiga darsiga kuxiga ayaad jawaabta ka heli doontaa aw yucrida maa xujatu yucarida yucarida tii saw maaha taabiidka ah yani wuxuu leeyahay shufcadii way jiraysaa qawl wuxuu leeyahay ilaa inta uu si shaac si maaratay yani waxa weeyaan sareex ah oo bilaa dheeh ah u odhanayo ma doonayo ka saasuu laha kan kale ee yucaridali wuxuu leeyahay tasriix in maaratay la raadiya waxba khasab maaha wax uun tusinaya ninkan inaanu baashii doonayn baa inagu filan maxaa yeelay de waxa weeye inuu ninkani aanu doonayn un baynu rabnaayo haddaanu doonaynba way dhacaysaa buu leeyahay halkaasuu markaa uu milicsanaya in akada shafiicu shiksa bimahri lmithli waqad kaana shiksu adcaafa mahri lmithli fahal yakunu dalika dulma wacudwaana cala lmarati bikhilaaf ma ida kaana ashiksu aqala bimahri mithli fainahu yaqdiru an yaakuda fi shufcati cala kuli xaal masaladaa waxaan malanaya malaa markaynu suwadka maraynay iyo markii aynu abushujaci soo ma ahayn inaanay dulmi ahayn abushujaaci waad uga noqonaysaa insha allahu tacaala wsala allahu waslm ala nabiyina mxamed wallah aclam